الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله تعالى baabu النajaasati najaasadii buu ku saabsan yahi yani afraaddeedii oo la sheeg sheegiy oo heble heble hebla la dhahayo nijaasada iyo in la zuuliyo nijaasadaas in la zuuliyo oo laska dahiro najaasaduna waxa weeyaan shay kasta oo ah oo wasaq ah ama la qurmaysto la naco salaadana kuu diida inaad tukato oo kaa manciya ama badanka ama marada ama dhulka ama makaanka waxay ahaataba laakiin musanifka raximah اllahu isaga waxaa weeyaan altacriifu biاlcaddi tiradaasuu kugu tacriifinayaa tacriifku ima bilxaddi wa ima bilcaddi in xadka shayga la sheego oo ay noqoto jaamic maanic wixii keyrahan aan la soo gelinin maxduudka wixii ku jira in aan laga saarin iyo mararka qaar sheegidda la sheegaya sheega laftirkiisa baa la sheegaya sidaas wadda ku socdaa wالnajaasatu najaasadu hiya najaaso albawlu kaadidii wey iyadii bu kugu tacrifiyey sheegitaanka ega la sheegayo kaadidu marka waa najaas warka musanifka waa idlaaqay albawlu bu yiri saa wey shaaficiyadu ma kala qaadayaan kaadi oo dhan ama ha ahaato tubina aadam ama xayawaan ma'kuula oo hilibkiisa la cuno ama xayawaan aan la cunin ay bool nijaaso wey waana meelaha fuqahada ay ka hadlaan ay niqaashaan bay kamid tahay masaa-isha noocana ee waxay daliishanayaan markaa oo jumhuurtuba ay la qabaan xadiidkii acraabigii ku kaadiyey masaajidkii kaadidiisa hala dhaqaa la yiri inay nijaas tahay bay tusaysaa marka iyo xadiidkii qabraynka labadii qabri inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani ma axaduhumaa fakaana laa yastatiru o laa yastanzihu min albawl ayadana nijaas inay tahay kaadadu tusaysaa iyo dhaqitaanki uu iska dhaqi jiray ilmihii yaraa ku kaadi marka kaadidaasi ibnu aadamka iyadoo hal hadalba kama taagnee laakiin waxaa muran ka taagan yahay waxaa weeyaan xayawaanka kale xayawaanka kalena inta badan wuxuu hadal ka taagan yahay xoolaha ama xayawaanka la cuno hilibkooda beenaa shaaficiyada iyo qaarkooda ay isku hayaan wlqaa'idu qaa'idkiiba isagana nijaasa qaa'idku waa saxarada wey saxaraduna waa nijaas oo kaadidu kasii muqalad afxash min albawli wey kasi foolxun yahayba kaadiba haddii nijaas noqoto kasi daran wadamu dhiiggii baa nijaas ah isaguna daman masfuuxan dhiiggii socday ee qofka ka daadanayo ama xoolaha ka daadanayo midka dadkana maaratay wixii xadaafo waa la iska dhaqaaya zaa'ida wixii kaloo macfu ahna waa jiraa yar yara laakiin salaadda ma burinaysa mise ma burinayso adigana muranka ka taagan tahay kii labadii saxaabi ee waardiga lagu ogaa mid kamid a ah. cadowga intuu soo ganay sahmi ku soo ganay salaadiisana waa iska wati soo dhiig ka daadanayo nabigana soo celi ma amrin marka wadamu dhiiggii waa nijaas walqayxu man baal qayxi haasha la yidhaahdo muxuu ahaa malaxdi boogaha iyo malaxdi waxaas wاlqayu iyo mantagi ayaguna nijaas wey shaaficiyadu wاlkhamru khamradii baa nijaasa khamro waxaa loo yaqaanaa asalka maa sunica min alcinabi wix cinab laga sameeya khamro la yihahdaa saas darteed wuxuu ku cadfay wnabidu cadafkuna mughaayaru faa'ideeya marka nabiidkuna waa maa caddan alcinab waxaan cinab ka ahaen waxyaalaha musakaraadka ee waxyawaala ee dadka ay ka samaystaan nabiid baa lagu magacaabi wixii laakiin laga sameeya cinabka khamro isku darkoodana maxaa wey agga macnaha sharciga marki laga hadlaayo kulu ma khamra alcaqli wey wax alla wixii caqliga bedelo dhan baa khamra la dhahaa lakin hadda marku ugu kala qaadaya walkhamru wanabidu uu leeyahay khamro wuxuu la jeedaa casiiraat alcinab geedka cinabka la yirahdo ama zabiibka laga midhihiisa inta zabiib gaarin ayaa waxaa laga sameeyaa khamro nabidku oo waxaan cinabka ka ahayn timirta iyo malabka iyo waxyaalahaas ka samayn jira ayaduna markay xadul khamro gaadho waxaa najaas bay noqonaysaa wa kullu muskirin baa iyaduna nijaas ah shay kasta oo dadka waalaya oo maskaxdiisii caqligiisa tagsiinaya muskirkaasoo maayicin qulqulayo oo qoyaan oo dareera ah kullu muskirin maayicin dadku waalaa waa maandooriye haddana wax sharaab ahoo la cabo oo maayaca wey maxaa baxay muskir oo hayru maayaca jira afyoomka iyo xashiishka iyo waxyaalaha maaragtay kaniiniga waxyaalaha dhahaan iyo waxaasoo dhan waxa weyaan waa muskiraad laakiin maayac maaha taabashadiisa marka nijaas maaha hadda xashiiskiisa u taabato laysa binajis najaas ma aha laakiin in la isticmaalaha xaaraana oo dadku ay isticmaalaan oo cunaan oo cabaan oo ursadaan waxaasaa xaaraan aho khamranimada xaggaas xaaraan ka noqonaysa lakin hadda waxa laga hadlaya waxaa weeyaan maraday taabato ama haddaa isagiiba taabato ama gobashaada ay ku dhacdo ma nijaasba maya kulu muskirin maayicintaas qeydka ka baxaya ixtiraaska waa qeyd oo waxaa ixtiraas u baxaya kulu muskirin jaamidin muskir kasta oo angegan oo aan maadic ahayn oon qoyanin wاlklbu eygii baa nijaas ah <clears throat> najis اlcayn wey cinda shaaficiya eyga cayntiisaasa najaas marka hadduu carabkiisii ama calyadiisii ama saxaradiisii ama kaadidiisii ama asagoo qoyan oo wax taabta ama wax qoyanoo u lugaha la galo ama afka la waxaasoo dhan ba najaas wey oo meelaha fuqada ka hadlana de eyguma najasulcayn ba mise najasulcayn maha litacabudi maalikiyada waxay qabaan waxa ayaga laga hadlaya laska dhaqa laleeyahay toddoba jeer midna caraha lagu daro ay shaaficiyadu leedahay waa nijaasa muqallada ay leeyihiin maalikiyada waxay maya litacabud wax maaratay toddoba jeer la dhaqaayo cayntii oo la zuuliya haddana lasii wado waxaad garanaysaa nijaasanimo meehee wax ilahi nagu adoonsaday weeyaan kal wuduui weysada oo kale wey weysada laska dhaqaysa nijaas ba ska dhaqaysaa walkelbi waa nijaas shaafici ku soco walkhinziiru doofaarka asaguna fainahu rijsun waa soo qur-aanka wa farcu axadihimaa doofaarka iyo eyga mid kamida farciis wa farci axadihimaa yani laba iskama dhalin laba ey iskama dhalin laba doofaar iskama dhaline midkood buu ka farcamay farca kale xagga hooyada ama xagga aabahana wax kala wey xayawaan kala wey maalan doofaar baa wa iyo sac baa iyo wax iska dhalay ah, xagga doofaarka la raacinaya taqliiba linajaas xagga najaasada la xoojinaya oo la qalibaya xataa hadduu dad noqday ka waran walciyaadu billah ya ayaduna way ka hadlayaan dad hadduu noqdo isaguna waa sidoo kale xagga nijaasada la raacinaya laakiin hadduu mukalaf caaqila yahay qof baaliq oo caaqil hadduu noqdo waxa weeyaan waa takaaliif shareeca iyo cibaadaadka iyo wix dhan waa laga rabaa walwadyu wadyigii baa nijaasa wadyigii waa soo maray baabulqusli waxyaalaqabayska laga hadlaya waxaan laga qabaysanaynin waa biyihii qofka ka imaanaya dakarkiisa markuu kaadiya kadib ama culeys markuu qaado wlmadyu madyigii baa nijaasa iyaduna madyuna waa markaa qofka uu intishaaro oo um, uu dareemo waxyaalo oo uh, dakarki iyo wax u kaco xaaladaasu cinda almudaacaba makiisa iyo ama wax fiiriyo waxaas ka soo madi iyaduna waa nijaas waysadana way buriyaan wamaana waa nijaas laa yu'kalu aan la cunin laxmuhu hilibkiisa idaa dubixa haddii la gowraco maa laa yu'kalu laxmuhu waxaan hilibkiisa la cunin haddii la gowraco iyo haddii la gowracin bakti baa laga soo qaadi nijaas wey maa laa yu'kalu laxmuhu waxaa hilibkiisa aan la cunin ah. idaa dubixa haddii la gowraco sida xayawaanaadka eh, duunaabka ah kuwa duunaabka ee micida leh iyo duyuurta duumakhlibka ah haddii la gowraco hilibkooda lama cunaayo hilibkooda lama cunaayo waxaa lamida dameerihii iyo baqashii iyo waxaasa lamida idaa dubixa haddii la gowraco wlmaytatu baktigii isaguna waa nijaas xurimat calaykum almeyta tanaawulka iyo qaadashada iyo isticmaalka iyo cunida xorma soo ila samaka mooyeene meytada laga soo reebay meyte waxaa jirta aan ah, nijaas ahayn muxuu yahay asamak malaygii iyo waljaraada ayixii iyo walaadamiya aadamigii qod bini aadama gaal ah ayaa muslim ahaya isaguna nijaas mahe daahir wey inama almushrikuuna najasuna waxaa laga hadlaya xaqa caqiidada iyo niyad qalbiga iyo caqiidadooda iyo waxay aaminsan yihiin ee badanka iyo jirka ma aha hadda halaska dhaqo halaga qabaysta la dhimayo gaal daabashadiis nacam aadamigi hadduu muslim yahayna waaba ka sisheeya qofka muslimka laa yajuusu xayan walaa meyitan hadduu nool yahay iyo hadduu dhinto mid najaas ba noqdo qofka muslimka mutanajis waa noqdaa marada waa ka najaasoobi karta jirkiisa najaasa waa mari karta laakiin najis ulcayn ma noqonayo waljaraad saddexdaas waxaa laga soo reebaya meytadii waa bakti aan nijaas ahayn asamag waljaraad xadiidkii nabiga aleyh salaatu wasalaam xurimad uxilad lana meytatan udamaan labada meytada waxaa u ka soo reeba asamag waljaraad walabanu maa shay caanihiis aan laa yu'kalo la cunin laxmu hilibkiisa xayawaanka aan hilibkiisa la cunin caanahoodana dameerihii iyo baqalihii iyo isaguna waa nijaas hayr alaadamiya aadami mooyaane aadami waa xayawaan hilibkiisana lama cuno lakin maca dalika caanihiisa nijaas maaha caanaha ama nin ha imaata ama naag ha imaatee ah, ninkii baa laga yaba mararka qaar ina caana ka imaataan xaalad naadirah waa dhici karta in naaskiisa ay wax ka imaadaan laakiin qaalibka waa haweenka haweenka ka imaadaan marka way israacinayan fuqahada wlabnu maa laa yukal laxmu hayr aadamiyi aadami waxaan ka ahayn hayr lmar'ati ma dhihin wa shacru lmaytati maytada ama baktiga timihiisa isaguna waa sidoo kale wa shacru hayri lma'kuul xayawaanka aan la culin timihiisa isaguna ida nfasala hadduu soo socmo fi xayaatihi xayaa marki uu noolaa hadduu ka soo socmo isagoo nool baa laga soo guray hayru lma'kuulla weeye marka najaais buu noqonaya lannu maa ubina min xayin fahuwa meyit wixii xayawaan nool laga soo gooyo waa meyit buu nabiga alay salam yiri wa maniyu lkalbi eyga manidiisa eyga haddaan soo maraynay ee isaga laftirkiisaba najaasulcaynka ahaa manida uu seedhana najaas wey walkhinziiru doofaarki isaguna waa najaas manidiisa walanfixatu waa cusub marka bilaabanaysa ti hore kuma cadfana walanfixatu anfixadii a anfixa waxaa la yidhaahdaa oof waxareed baa la dhaha oof waxareed asagaa kuu yar sheegi doona wuxuu ku yihi daahiratan waa daahir anfixadii uuf waxareedka waa daahir in ukhidat haddii la qaato laga soo baxsado uuftii ama ooftii min saklatin ceesaan ama waxar mudakaatin la gowracay taasoo lam taakulaaan cunin hayro laban waxaan caano ka ahayn waxar meeshaan ah oo qoolisa ka dheregtay caanihii ka dheragtay hooyadeed yaa markaaba birta lagu dhuftay anihoo aan kala tegin oo uus iyo xaggaan gaarin oo xididka ku taagan yaa yarta dhac intii lasiiya laga soo jeexay baa xaanihii intay ku taagnaayeen yaa xididka lala soo baxay xaggaan waad ka gunuday xaggaan waad ka gunuday caanahaasa waxaa weeyaan waa caano jubni oo kale ah oo la isticmaali karo oo daahir ah oo la cuni karo wey wax dhibaato male sida jokaleedkiiba haddaa rabto goosan haddaa rabto shaahad ku cadaysani waa la safri wakaa aana booray kuu noqon hadaad gejisato hadhow ma saa ugu burburin labada bur saa ugu ku dhisaa aniga ku fadhiista wey a ah. marka waxaa weeyaan waa faxareed wey ya hilibka lagu xakariya ah, sax waka shekhadan asaga waxuu ku daray waaba la isticmaala hilibka lagu daray cuntada lagu darsadaa hilibka laakiin laba qeyd baa lagu qeyday marka laleeyahay waa daahir laba qeyd buu leeyahy qeydka koowaad waa maxay in ukhidat min sakhlati mudakaatin neef la gowracay ceesaan la gowracay caanaheed oo caanihii cabtay haddii uu mudakaad yahay lasoo gowraca neefkii lakin haddu iska baktido markaaba waxaan kala soo bixiy iskama dhigi karto qeydka labaad lagu qeyday muxuu yahay shardiga labaad lam taakul hayra labani waxaan caano ka ahayn aan cabin aan cunin isticmaalin laakiin hadduu caanihina cabto ay cagaarka iyo doogana soo cunto taa waxaa la dhahaa kirshi baa la dhahaa walaysa anfaja kirshi baa la dhihi markaas nacam wmaa yasiiru wixii ka soo qulqula masle cusub ayadana oo bilaabanaysa saar kuma cadfar wamaa iladii lucaabkii iyo calyadii yasiiru kasoo qulqula min fami naa'imi qofkii hurda afkiisa wixii kasoo qulqula in kaana hadduu yahay min almacidati mid xagga wadnaha iyo caloosha iyo xudunta iyo caloosha ka imaada hadduu yahay bian kaana laa yanqaticu waxaa lagu garan inuu wax angoynin uu yahaye idaa taala nawmu hurdadiisa markay dhaaraato waxaan angoynin oo ka qulqulaya hadduu yahay oo mustamir ah najisunkaa nijaas weeyaan dadka qaar markay canaawurdaan waxaa ka imaanaya daba jiitamaya oo daba dheer oo cali ah oo jawi foolxun ah oo suudh leh uraya marka caloosh waxaa ka imaaday marka waa nijaas mantagi iyo ka fog buu ka yimid meeshiis ah. marka in kaana min almacida hadduu yahay bian kaana waa inuu yahay ba macidada inuu yahay laa yanqadic wax dhagoyno mustamir wey dheer idaa taala nawmu hurdadiisa markay dhaarto najis nijaas wey wain kaana min alahawaati dhamxaraga hadduu yahayse <clears throat> iska calyo caadi aho afkiisa ku jirtay oo deena ku angegtay oo ku yar cuslaatay oo kasoo daaratay afwan ah. taas marka lahawaadka waa agga waa sakfu fami weeya afka sanqafka koraa weeyaan lahawaadke halkaa wax ka imaada hadduu yahay iska calyoah bian kaana yanqaicu wax go-a yar uu yahay waxaa mustamir ahayn uu yahay fadaahirun daahir weeye marka calyadii afka qofka binaadamka lakala qaadaya mid waxaa weeye iska saar mid waxaa weeyaan midkaas dheer ee suuraaya ee adag ee caloosha kasoo baxaya weeyaanoo kaas marka waa najaas midka kalena waxa weye xagga afkuba kasoo baxayo hoosta hoose ma sii jire daahir wey waalcudwu xubinta almunfasa munfasili kasoo soocantay min alxay xayawaan nool xubinta kasoo soocantay ee laga soo goy xukmuhu xukmu maytati dalika alxayawaan xayawaanka meytadiisa xukunkeeda muu noqon xayawaankaas laga soo gooyo xubintan hadduu dhinto meytadiisa daahir ba mise waa nijaas xukunka xayawaanka amuu raaci in kaanad hadday tahay xayawaankii laga soo gooyey daahiratan meytadiisa mid daahir ah sida kasamaki waljaraadi waalaadamiyi oo kale fa daahiru way xubintii laga gooyay markuu noolaa <clears throat> marka wama e, ubina min xayintaas waxaa weeyaan xayawaankii bu celinaya marka ukala qaad u tafsiiriyey masaladii uu tafsiiriyey waalcudwu lmunfasil xubinta soocantay ama munfasal laga soocay min alxayi xayawaan nool baa laga jaray baridi baa laga goostay seenta laga gooyey gacma laga xukmu xukunkiisa xukmu meytati dalika alxayawaan xayawaankaas laga soo gooyey meytadiis hadduu baktin lahaa siduu ahaan lahaa unbuu xubinta laga gooyey isagoo nool lah uu lamid noqon in kaanad hadday tahay xayawaanka laga soo jaray daahiratan meytadiisi in kaanat meytatu hada alxayawaan daahira meytadiisi iyo baktigiisa hadduu daahir noqon lahaa kasamaki sida malay oo kale weeye fa daahirun xubinta laga goyn waa daahir malay baa aayrat qaarka dambe kasoo goosatay isagoo nool hadda hadduu baktiyaba baktigiisa wa daahir bu ahaan laha isagana waa daahir ah, jaraadki baa sidoo kale ah wa ilaa haddaysan sa ahayn oo maytadiisa xayawaankan isagoo nool wax laga soo goynayo maytadiisu waa nijaas kalximaari dameer oo kale wa gayrihi xayawaanka kale waa waa lamid xayawaanka kale o dhan maytadiisa o dhan waa nijaas Ah, kula xayawaan o dhan waxaan ka aheen kuwa lasoo reebay asamaku waljaraad waxaan ka aheen fanajisu nijaas weeyaan wixii maa ubina min xayin fahuwa mayit bay noqonaysaa walmayitu najis ah, kolba hadduuba maytadii misabaga iyo jaraadka unan ahayn wixii kaleo dhan najis buu noqonaya isagoo nool wixii laga soo jaro maxaa yeelay xayawaankiisa hadduu baktiyo baktigiisa uu nijaas ahaan jiray waalcalaqatu calaqadii waa xinjirtaas manida caloosha ama riximka hooyada markay gasho isku bedesha calaqa dhegaysa wax dhegaysa oo ku dhegaayo meesha wey wاlmudqatu iyo mudqadi waxaa marka calaqada tastaxiilu istixaala min calaqa ilaa mudqa midkaa horana min nuطfa ilaa calaqa isku bedeshay haddana calaqadiibaa min calaqa ilaa mudqa waxyagoo cad la rugo kala dhan waruduubati farji lmar'ati haweeneyda farjigeeda qoyaanka wa baydil maakuuli iyo ukunta xayawaanka la cuno wa gayrihi gayru ukuntiisa wa shacruhu timihiisa hayru maakuulkaas wa suufuhu ya walabanu waa ku jirta maxaa ku xiga walabanu meesha ka tuuray walabanu caanihiisa hayru maakuulki wa shacruhu timihiisi wa suufuhu suufkiisi wa wabanuhu wabarkiisi wa riishuhu iyo riishkiisi almakuulki baa laga hadlaya hadda shacruhu shacrulmakuuli ila wuxuu ku yidhi wabaydulmakuuli daasa wagayrihi lagu socota inta kale laakiin waxaa weeyaan maakuulkii la socon wa shacru timihiisi wasuufu suufkiisi wabaruhu wariishuhu idan fasala fii xayaati neefkii oo nool haddii laga soo guro inta uu ka soo socmo oo bacda dakaatihi marka la gowraco dakaad sharciga gowrac sharciga lagu gowraco kadib laga soo gurto ha wa caraqu lxayawaani musaafadii baa dheera jawaabtii baa dheeratay wa caraqu xayawaanka dhididkiisa xayawaankii adaahir ee daahirkaha intaasoo dhan isku soo aruuriyo daahiru daahir wey intaasoo dhan waa daahir xagee ka soo bilaabi waalcalaqatu waalmudqatu rudubatu farji lmara ah, farju lmara ruduubadeeda maarata aan kaadida iyo wax kale aan ahayn intan farjiga ah leannahu kalcaraqi waa dhididko kale wabaydulmakuuli wagayrih wa shacruhu timihiisa xawaanka makuul timihiisa wa suufun suufkiisi wa wabaruhu suufka iyo waxaa weeye shacarka waxaa loo isticmaala waa riyah shacarka suufkuna idaha waxaa laga gura weeyaan raanta laga soo guray timaha wabarkana geela weeye walidalika quraan wa min aswaafiha wa ubaariha wa ashcaariha athaahan wamataan ilaxiin marka wux ilahay nagu manaystay oo nagu galladaystay ee nicmadiisii uu ku daray nijaas ma noqonayso daahir wey shay nijaas ilahay kuguma galladaysanay wa riishu riishkuna waxaa nidhi waa wabarku waa geela riishkuna dee wax baar baalarka xayawaanka shimbiraha iyo wixii lamidka baalarkiisa wey idan fasala fii xayaatihi markuu noolaa dee soo socmo o mase bacda dakaatihi markii la wcaraqu xayawaani ku dar xayawaanka dhididkiisa xayawaankii adaahir ee daahirka ahaa intaasoo dhan daahirun daahir weeyaan xata alfa'ra xataa jiirki jiirku isagana waxa weeyaan daahir wey hadduu ku dhex baktiyo oo marka meyte uu noqdo meeshuu ku baktiyaa la fiirin mamaaicba mise waa jaamid wax qoyan miya mise wax jirsan wey xadiidkii umu salama radi allahu anha eh, markii loo sheegay nabiga aleyh isalaatu wasalaam subag baa ku dhacay waxa ku dhacay jiir baa suba ku dhacay markaas wuxuu yidhi haddii angegan tahay khuduha wamaa xawlaha walquha iska tuura iyadii wixii gaararkeeda waa lasa xuraya haddii ku dhimata wey laakin haddii dhimanin nijaas maaha ayib xata alfara jiirki wa riiquhu riiqulxayawaani xayawaanka candhuuftiisa wa damcuhu ilintiisa xayawaanka ilmihii ilintiisa waa ilmeeyaa wa laadamiyi aadamiga caanihiisi wa maniyuhu maniyu laadamiyi aadamiga miridiisa laga abuuray hayru najisin intaaso dhan haddana kuwii kale uu ku kala jarjaraya dhammaan hayru najisin mara daahir bu kudhi wa isku mid hayru najis macnaa daahir wey ah, kolla daahir buu intii hore kusoo yiri kana hayru najis waa isku hal ah, marka mirida bini aadamka dee iyadu waa nas daahirka waa laga fahmayaaba qur-aanka kariimka ilahi wuxuu laqad karamnaa bani aadama marka ilaahay karaamada uu karaameeyey isma keeni karta in la yidhahdo wax laga abuuray baaba nijaasa marka karaamada waxaa kamida inuu ilahay ka abuuro wax daahira saas subxaana wey iyo caaisha radia allahu canha xadiidkeedii ay kaana tafriku alminiya min thawbi rasuuli lah sal slam farka marada nabiga ka jijabin jirtay farkiguna waad og oo waxyaalaha wax lagu dahira kamid maaha markaas xanafiyada ay kala qaadayaan hadduu qoyan yahay iyo hadduu angegan yahay u kala qaadayo waa nijaas bay leeyihin lakin markuu angegan yahayna farkigaasa lagu daahiri haddii qoyan tahayna waa biya lagu dhaqaya lakiin sida raajixa waxa weye waa daahir wakadaa maniyu hayrihi xayawaanka wixii maniyu hayrihi hayr aadamiy aadamigii binidiisa waxaan waa daahir hayru najis wey kada waxaa lamida kalmadkuuri kaa la soo sheego aadamiga ah manidiisa waxaa lamida maniyu hayrihi hayrkii wixii oo xayawaan kalea ah manidiisii ayaguna waa daahir oo nijaas maaha hayr alkalbi wa hayr alkhinziiri hayrkaas waxaa laga soo reebaya lakin laga reebi eygii iyo doofaarkii manidoodii asalkoodii baa najasulcayn ahaa wixii markaa maa taxalaba minhuma wixii ka soo baxo lisaan wixii ka lismana nijaas weeyaan <clears throat> caana hayaa iyo mani hataya iyo candhuf hataya wa qiila waxaa la yidhi najisu najis wey qiilka xagga ku noqonaya ayr esh hayr aadamiy hayr aadamiy baa laga hadlaya ah, hayr aadamiyi baa waxaa laisku hayaa xayawaanka aan aadamiga ahayn wixii ay iyo doofaar xagga naga dhigaya waa najaase intii kale manidooda waa sida aadamiga oo kale daahir wey qowlka marka daahirka wey qowl kalaa jira oo marjuuxo ah wa qiila uu ku yidhi wa qiila waxaa la yidhi najisu waa najaas bini aadamka waxaa ka manida xayawaanka kale najaas wey qol abada qol baa ku jirta shaaficiyada baa ishayse olaba waa issii khilaafiya walaa yadhuru ma daahir noqdo shay-un wax oo min annajaasaati nijaasooyinka kamida ah ila alkhamra khamrada mooyeen ah, wax nijaasooyinka kamida ah oo waxaa jirta annajaasa walmutanajis shay mutanajis ah isaga la dahiri karaa shayga hadduu mutanajis yahay wax haduun ahayn maayac ah oo si macaanaha iyo waxsaas oo kale oo laisku hayo sida saxda nijaas daahirin noqon karin laakiin wixii kale maraa nijaasooday dhul baa nijaasoobay jir baa nijaasoobay yani tanajis baa la dhaha mutanajis kaas waa la dahir karaa laakin najisul cayn shay cayntiisa nijaas yahay saabuun kasta haddaad ku dhaqdo dee saxaara intaad qaado ma dahirin kartaa ma dahirin karti kaadi ma la dahiri karaa waa maya lama dahiri karo meyte iyo bakti intaad qabato saabuun ku dhaqdo jib ku dhaqdo ma dahir noqon karaa najisul cayn wa caynti waa dahir doofaarkii iyo eygi sidoo kale si kasta haddaad u buraashto waa nijaas buu wax xayawaan wax nijaas ah nijaasul cayn ah oo daahirmi saddex shay baa ka jira oo daahir noqon marka saddexdaa shayna ay daahir noqonayana waxay ku daahir noqdaan bilistixaala laa bilizaala nijaasada markay daahir noqonayso waxyaalaha maratay nijaasooyinka marka la dahirinayo waxna izaala wey izaalat nijaasa maradi waa la dahirinaya izaalat nijaasa lalahay waa la zuulinaya kuna waxay ku daahir noqdaan bilistixaala way wareegtayba nijaasa intii ka wareegtay bay daahir u wareegtay istiaal xaaladeeda xaalada ma u wareegti <clears throat> saddexda marka bilistiaala wey wuxuu ku yihi walaa yaduru shayun min najaasaati ma daahir noqdo ila alkhamra khamradii mooyeen khamradu nijaas wey najaascayn wey laakiin ayadoo nijaas ayay bilistixaala wareeg ay wareegtay ay ku daahir noqon goorma idaa takhalala khamrihi hadduu khaloobo ayadoo wax ku daray wax jirin oo wax lagu daaweynin waxba lagu samaynin ayay iska kala miirowday oo kala degtay markaasaa muskiraadkii iyo maadadii wax waalaysa o dhan dhulka ay fadhiisatay waa kala miirowday ayadiina waxay noqonaysaa daahir waa la cabi karaa waa la isticmaali karaa muxuu ahaa weelkeediina daahir buu noqonaya nijaasta marka hore ahaa ila alkhamra ida takhalala ah. wa ilaa aljilda maqaarki asaguna idaa dubiqa markii la magdiyo maqaarka lagu sheegay waa maqaarkee waa maqaarkii meytada maakulu laxmiga ah ama mayto idilba waxaan doofaar iyo ay ka ahayn muran ba ka taagan maslatu dimaaq maslatu dimaq aad masaaiha fuqada ugu khilaafsa isugu khilaafamay ka mid tahy aad u khilaafo dheer marka haddii dee neefkan maqaarkiisa neef la gowracayba u yahay kaa waxba kaagama baahna dimaaq waxay wasaq unbaa iska tijaaraysa iska goynaysa mooyeene waa iska daahir weeyaba asalkiisa daahir ahaa ee waxaa laga hadlay waxaa weeyaan neef baktiyey maqaarkiisii waa najis nijaas wey nijaasada iyadu way daahir noqdan bilistiaala bay ku dahir noqon ah, bisababi dibaaq magdintaa la magdiyey buu ku dahir noqonaya magdintu marka ma aha sida biyaho kalamaho izaalatu nijaasa nijaas baabaa lagu magdin karaaba nijaas wixii maqaarka ahaa ee meytada ahaa ee nijaastahaa yaa waxaa lagu dabqin oo lagu magdini shay nijaasa maca dalika daahir buu noqon daahir buu noqonaya marka nijaasadii lagu magdiyey iyo shaygii kale ee nijaasta hee oo maratay la dhexgeliyey iyadana oo maytadii baktigii nijaasadiisa dhex galay kuwaasaa dib haddana usii nijaaseen markaasa waa leeay biyaha lagu dhaqo sidaas marka waxay noqonaysaa ka thoob mutanajis bay noqonaysaa oo lagu dahirnaya lakin ayado istixaalay ku dahir noqon wuxuu leeya waila ljilda maqaarkii mooyeene idaa dubiqa maqaarkii haddii la magdiyo waa la magdiyey marka la magdiyo marka oo magdintan waxaa loola jeedaa waxyaalaha fadalaadka ah dheeraadka ah hilibka iyo baruurta iyo muxuu aha xaydha iyo dhiigga iyo waxa ku yaalo dhan baa laga xaqaya waxaa loo isticmaalayaa maada kulul ayaa loo isticmaali marka waxaas laga zuuliyo oo qashinka intuu ka baxo maytadii maqaarkeedii nijaastaha uu daahir noqdo maadadii nijaasteeda loo isticmaalay maadadii nijaasteeda loo isticmaalay ayaa marka nijaaseynaysa jildigi mutanajis buu marka noqon jildigii haddii maada nijaas ahayd haddayna maadada nijaas aheenna oo ay ahayd shay daahiro sida abqoo kale lagu daahirayna abqada ayada ayada qashinka jartay maqaarkii waa daahir noqday madbuuq madbuuq u noqday daahir buu noqday laakiin baashi ayada lagu magdinayo ee daahirka ahaa ee haddee wax aan jinsigeeda ahayn oo nijaasa la taabsiiyey jinsigaas baa nijaaseeyey ayadii markii nijaasowday mxuu eh, eh, ahaa abqaday nijaasowday maqaarkiina uu daahir noqday muxuu ahaa abqadii nijaastii martay ee hore intaan dimaaqa la bogin ayaa dib maqaarka u nijaasaysa markaasa dee waxaa la sameynaya waa la dhaqaya haddana sida mara oo kale loo dhaqaya fuqahada ay ka hadlayan waxaa wey ah, ayadu laakiin waxay ku daahir noqotay bilistixaala bilistixaala ee izaala nijaaso laga zuuliyo biyo lagu dhaqayo ma haddaa intaad biyo ku dhaqdo maanta biyo saa ugu dhaqayso ugu dhaqayso aad ku waxayso ma magdamayo magdis ma noqonayo ah, maqaarka ma daahir noqonayo maqaar meyta yani intaa saabuun ku qaat u qaataan dhaqi ma daahir noqonayo in maado kale oo wixii jari karta waa inaad u isticmaasho ah, markaad bogtaad deena biyo ku dhaqaysaa walaa yaduru shayun min anajaadir ila alkhamr idaa takalala waila aljilda maqaarki idaa dubiqa markii la magdiyo waa laba soo maha wailaa najisan nijaas oo yasiiru noqday xayawaan xayawaan nijaas baa xayawaan isku bedeshay neefkii baktigaah ee xayawaan waxaa kasoo qulqulay un dixiri dixirigaas marka waa daahir ah, shay nijaasa ayaa laga abuuray marka lakin culamada waxay isku hayaan fuqahada hal huwa hal khuliqa min الnajaasati am fi najaasati ma fiihaba mise wa minha dhexdeedu mu soo abuurmay ilahay ka abuuray mise iyada laftirkeeda maadadeedii baa laga abuuray marka marka inaga ay noo khidmeynayso masaladeena ay ay jawaab noo noqoni waa markaan idhaahno meytadii laftirkeedii baa laga abuuray Ah, mtrkeeda laga abuuray marka xayawaankaas duudka iyo dixiriga marka waa iska daahir wey daahir wey saddexdaas shay asagana waa bil istixaala baktigii iyo meytadiiba intuu wareegay wuxuu u wareegay xayawaan nool yukruju alxaya min almeyit ayb wa takhallalat ilkhamru <clears throat> saddexda shayba marka waxaa la dhahaa nijaas daahir noqonaysa bil istixaala daahir ku noqonaysa wa takhallalat ilkhamru khamradii hadday khalowdo oo intay kala mirowdo kala degto ay wixii dadka waalaya baabaado karki dayso binafsihaa iskeed ba iskaga khalowday ow mase binaqlihaa qaadin la qaaday oo mina shamsi qoraxda intii laga soo qaaday ilaa dilli hoos la keenayba wayba khalowday wa cagsihii oo hoos intii laga soo qaadaybaa halkaa qoraxda la yar dhigay markaasii khal noqotay aw bifatxi raasihaa madaxii xadhigga kaga ningaxiraaba intii laga furay yaa madaxeed hawada loo furay markaasay khalowday intaba midka ahaataba waxaad ku dartay ma laha meel baad ka qaaday meelo maad dhigtay afku baad ka furtay iskeeda iskaga khalowday intaas madahuurad khamradaasi daahir bay noqonaysaa idaa takhalalat alkhamru marka khamrada marka idaa takhalaladii buu ku fasiraya daahir ku fasiraya waxay ku khalowday waxaa weeyaan iskeeda iskaga miirowday qorax baad dhigtay qorax baad ka qaaday afkii baad ka furtay daahurad maxaa daahir noqday marka maca ajzaai dani ah, danaanka adani waxaa weya waa weelka khamrada ee adan la yirahda ashuumada iyo istibraarka iyo waxay ku shuban jireen weelkii asaga ahaa ee ku jirtay ajzaadiisii almulaaqiyati lahaa la kulmaysay iyo wamaa fawqaha wixii ka koreeyey oo mima asaabathu wixii ay khamradu taabatay ah cinda alkhalayaani markay kartay waxaa meesha jirta marka ajzaau linaa iyo fawqa alinaa ajzaau linaa waxa wey marka khamradu intay busho ay soo noqoto meeshaay soo gaadho inta ay taabato o dhan baa ajzaadii ah markay karto wixii oo daboolkeeda ay kor ugu kacdo oy daboolka kore yaa taabato geesihii korona ayadana wamaa fawqaha bay soo geli marka ayadii kow wixii gaararkeeda taabtay oo dhan markay soo degtay markay busha wixii burkaas soo taabtay oo dhan intaba waxaa weeyaan waa daahir bay noqon kol haddii khamradii asalkeed nijaasteedba ay takhalalad oo daahir ay noqotay wixii weel ahaa iyo wixi ku agdhawo o dhan daahir bay noqonayaan saas inta hore nijaas bay lahaayeen daahurad way daahir noqon macaa zaa weelkii asaga ahaa dhinacihiisi iyo almulaaqiyati laha la kulmaayo taabanaya iyo wamaa wixii ka koreeya mima asaabatu wixii gaaraya cinda alkhalayaani markii kartaagteeda wa in uqiya fiiha shay waxaan nidhi haddii ciskood iskaga khalowdo ayaa daahir noqon in ulqiya haddii lagu tuuro fiihaa khamradii karaysay shay un shay baa lagu tuuray tinini dejinaya lagu tuuray ah, wax qaboojinaya lagu riday markaasay sidaa khal ku noqotay falaa falaa ma maxay falaa tadhur ma daahir noqonayso daahir ma noqonaysaa ku qadaran meesha wadabqu magdintu waxaan idhi saddexdii shay buu qaar kuusii fasirayaa gaar ahaan khamradii uu kaasoo sheekeeyey midka kale wuxuu ahaa dimaaq magdigii dimaaq maxaa la dhahaa maxaa lagu magdiyaa wuxuu kuleeyahy wadabqu magdintu huwa dabqigu nascu lfadalaati waxyaalaha dheeraadka ahoo la siiba la dhahaa maqaarkii asalka ahaa waxa dheeraadka ku dhadhegan ee ama baruur ama shaxmi ama muxuu ahaa xaydh ah waxaasoo laxaaqaa la yihahdaa oo la siibo maxaa lagu siibi bixiriifin maada kulul a bixiriifin maada kulul ya a waa isku midki kullidaa ku sixee xiriifin shay kasta oo kulul xiriir waa waa kulul oo carabka hadaad saarta ololiski oo kalaa hadda abqada sooma kulula afkeeda markaad afka aad qasaarto oo kulusha sooma oo kulusha abqada oo kale waxyaala noocaas oo kale aadka u kulul ayaa intii la qaado yaa lagu dhaqayaa oo lagu dhaqaaya oo lagu jiidaya o lagu jiidaya oo waxay markaasa qashinka oo dhan ay guraysaa ebe soo soosaa markii laga soo zuuliyo waxay noqonaysaa marka maradii mara eh, muxuaha maqaarkii madbuuq buu noqon waa la magdismay wixii markaa daahirkaha ee abqadaha ee hadayto daahirkaha intaan ay maqaarka uunan daahir noqonin ka hor buu nijaaseeyey isagii wax nijaaseeyey marka hadduu isagii nijaaseeyey nijaastii buu dib ugu soo celiyey markuu daahir noqon lahaa markaasaa la iska dhaqaayaa bay leeyihin hadduu daahir yahay hadduu nijaas yahayna kusi dar nijaas ku dar yay sii noqotay aha marka wuxuu ku bikulli xiriifin walow najisa nijaas ba ahaadee nijaasta waxaa kamid a ah xaarka shimbiraha fiidmeer xaarkeed baa soo qaaday way kulushahay ama shimbiraha xaarkooda markaas hadda lagu dhaqaya maqaarki waxaa looga jeeda waxaa weeyaan in waxaa lagaga jaro lagaga gooyo ah, waa lagaga gooyaa la rabaa walaa yakfi kuma filasi milxun cusba kuma filla wa turaabun carara kuma filla wa shamsu qorax angejisana kuma filla waxaasoo dhan waa jaami tujamid walaa tuziil waxba ma zuuliso halkii unbay ku angejin cusbadii way angejin qoraxdii way angejin caradii way nabi hadhow markii biyo lagu shigay deena tacafunki urki iyo kor usoo kici markii biyo lagu shubo iyo wixii saasoo kacayaan marka waxaan asaga waa in hadhow suudha keeni waa in la baabi'iyo wixi ay noqoto masalaha soo ma arkin masalaha lagu tukan jiray maro oo kale iska noqon sida maradii oo kale wey biyo kasta hadday ku dhacaan isma bedelahay ah. marka waxaa kuma filla cusbo iyo turaab caro iyo qorax la gurwaangejiyey inta ma zuulin wax wixii baabi'iyaa la rabaa walaa yajibu ma waajibayo isticmaalu maain biyo in loo isticmaalo fi ahnaa'ihi ahnaa'i a ah. marka la megdinayo ee magdinta lagu jiro biyo in lagu shubo waxba waajib maaha waxa igu daraysa qumana male ah. biyo intii la qaado sidii maarata weel eh, eh, wax la dhahyaayoo kale laguma laguma shubaayo nacam walaa yajibu waajib ma walaa yajibu waajib ma noqon ma waajibayo isticmaalu maain fi athnaa'ihi loo isticmaalo waxa hadda wax lagu zuurinayo izaala izaala masalada izaala mahe waa istixaalo wey ah. biyahaasa haddii wax lagu dahir lahay waxay noqon lahayd izaalatu najaasay noqon lahayd laakin waxa waxaa weeyaan qalbka markii loo isticmaalo istaxaala min nijaasa ilaa duhrin bu laakinahu ka thawbin maruu kalu noqon tanajasa nijaasowday mara nijaasowday maxaa ku taqaanay markii la magjiyo qashinka laga gura kadib maqaarkii wuxuu kusoo fadhiisan marka hore najis cayn bu ah kadib markii la magjiyo wuxuu noqonayaa mutanajis buu noqon mara la nijaaseeyo kale maradii nijaasowday maxaa la rabay waa la dhaqay fayajibu qusluhu in qasluhu in la dhaqaa waajiba <coughs> bimaain biyo dahurin daahira markaasa biyo daahira lagu dhaqaaya ah. walaa yadhuru ma daahir noqonayo bihi bidabqi magdin la magdiyey sababtiis jildu kelbin ay maqaarkiis wa khinziirin jildu khinziirin doofaar maqaarkiisna magdin ku daahir noqon mahayo maxaa yeel najisulcayn bu ahaa walow kaana cala aljildi masale kalu ka hadlay walow kaana hadduu ahaado cala aljildi maqaarka korkiisa shacrun tin timihii la rabay in la baabi'iyo maqaarka uu noqdo maqaar busaad aho xaggi xaggaba susuubi ah yaa timo ku hareen lam yadhur ma daahir noqonaayo bidabqi bisababi dabqi ku daahir noqon maayo kol haddaa waa timihii aada zuurininba izaaladii la rabay in la zuuliyo yaa wax soo hadheen marka maqaarkiiba hadduu weli tibihii ku dhegan yihiin waxba maana zuulinin wayucfa waxaase la cafiya can qaliilihi qaliil shacri timan yaroo kusoo haray waxba dhibaato male waa iska cafinaya qaliilkaas lakiin haddii timihii sida ugu dhegan yihiin oo neefkii la garanayo waxan inuu orgi yahay ama maaratay uu sac yahay ama dibi yahay wixii maxaa weye maqaarkii eh, timihii sida ugu yaalaan taasi waxaa weye eh, laa yadhur ma dahir noqonayo nacam wamaa tanajasa wixii nijaasoobaa bimulaaqaati shayin eygii iyo doofaarkiiba hadda laga hadlaya waxay nijaaseeyaan see loo daahirin wama tanajaza wama tanajasa wixii nijaasooba bimulaaqaati shayin bisababi mulaaqaati shay min alkelbi shay baa lagu yiri shay oo min alkelbi kamida maadaas dee mawsuulu ahaa marka iyaduna cumuum wama tanajasa wixii nijaasooba bimulaaqaati shayin oo min alkelbi eyga xaggiisa lugtiisi carabkiisi madaxiisi dhegtiisi shay oo ooeygii kamid ah waa khinsiir dafar kamid ah, wixii eh, mulaaqoodoo gaadha buu taabtay isagoo qoyan ama maarata weelkii buu galay lam yadhur ma daahir noqonayo shaygaasi ilaa bikasli in la dhaqo mooyeene sabcan toddoba jeer la dhaqo ixdaahuna toddobada mid ka midaana bituraabin caro lagu daro daahiran daahira ixdaahuna iyo ulaahuna iyo ukhraahuna asaabica intaba waa soo aroreen marka ixdaahuna bituraabidaas Eh, ayaa markaa yaad moodaa in noocma mujmal baa ku jira mujmal baa ku jira marka ulaa hunadaas in la qaato ayaa afdalah oo fiican min xayثu riwaayaat iyo xagga tarjiixa iyo xagga macnaha intaba siduu leeyahay xaafid ibn xajar yaa fiican hmm. marka laakiin midda u dambaysa haddaad arra ku darto waxaad u baahanaysaa mar sagaalaad mar sideedaad ba u baahanaysaa marka midda hore aad ku daraysaa si aad markaa horeba aad biyihii biyihii dambe o dhan ay caradii ay u zuuliso saasaa fiican bay leeyihin ixdaahuna bituraabin turaabtaasoo daahirna daahira lakin caro nijaasaba haddaad ku aad ku dhaqdo ka waran waxba ma jira waxba asaxayo xadiidkii muslima duhuur inaa xadiku idaa walaqa fi lkalba yaksilu sabca maraat toddoba jeer buu dhaqaya uulaahuna bituraab uulaahuna riwaayasa sii fiican wacafiruu thaamina bituraab layna soo arorto wayastawcibu wuxuu ku camimayaa caradii almaxala maxalki ah caradii meeshii ayada aheed ee maxalka maxalkaheed ee xayawaankan uu taabtay ayuu ku camimayaa wayajibu waxaa waajibaya masjuhu masju turaabi caradii in lagu khaldo oo lagu dheeho bimaain biyahaas oo dahuurin wax dahiraya biyo dahuur ah iyo turaabtii iyo caradii meeshan waxaan hadlay hadalkalaan dhex galay naga joojiya ayib wayajibu masjuhu bimaayin dahuurin ah macnaa caro sideedao angegan laskaga shubi maayo waxaa ka fiican caradii oo biyo lagu daray ayadoo dee dhoobo oo wegalaho ismudata dhooba in marka meesha lagu shubo saasaa fiican wayajibu waxaa waajiba masjuhu masju turaabi caradii in lagu dheeho bimaan biyo dahuura daahira wayundabu waxaa la sunaya jacluhu in la yeelo caradaasi fii hayri lakhiira toddoba jeer bay ahayd sooma dhaqay midda u dambaysa midaan ahayn yaa fiican in carada lagu daro maxaa yeelay midda u dambaysa haddaad ku darto caradii de inaad daba dhaqdo oo biyo eh, noqon tiradii baa badanaysa marka kuwa dhexdaa weliba midda hore yaa si fiican walaa yaquumu hayru turaabi caro waxaan ahayn ma qumayso maqaamahu maqaamo turaabi carro meesheed cara la yidhi soo maaha baadiya la ahaayo waagaas sabuun lama haysaninoo jig ma jiri jirino intaad tidhaahdo carada kama leexan kartid waxaan waa nas daliil wey xikmada lala leeyahay caradana ilahay baa garanay ilahay baa garan waxaa laga yaaba caradan ayadaa inay waxay baabi'inaysa ayna baabi'inayn waxyaalaha kale ayna baabi'inayn bal bacd ahli cilmi waa sheegaan arrinta ayada ibn ciid fi ixkaam alaxkaam iyo oo soo arooriyaa in maaratay eygu eygu wuxuu leeyahay eh, wuxuu dhigaa saxaara iyo dixiri iyo waxbaa ka imaan oo mararka qaarkood aad iyo aad oo jaraasiimteeda iyo bacteriyadeedu ay khatar tahay markaasuu carabka deena ku xoqan carabkii ku xoqday oo ku laalaafay buu deena weelka gelini jarhuumada noocaasee adag wax kale oo carre ahayn oo goyn kara ma balaha la yidhi marka waxaan waa waxa weeyaan min ladun xakiimin khabiir wey xag allow ka yimid qur-aanka iyo sunada nabiga alayh salaam marka waxaan eh, qiyaas ma geli karo ah, ma geli karo walidalika wuxuu ku leey musanifka walaa yaquumu hayru turaabi carada meesha hayrkeed waxaan caro ahayn ma geli ma qubi karo maqaamo maqaamu turaab ma fadhiisan karo ka saabuunin wa ashnaan saabuun iyo gasaangas a ah. ma taqaanaa gasaangas de ya yaa garanaya ay maxay samaysaa baal xumba kicimribe xumba waa geed geed waayo geed salkiis inta soo qoodo deena xumba tuuri wey oo si fican wasaqd u jaray u goyn ah, eh? saabondur ha ah. kaasaa noogu dhow hadda gasaagas baa noogu dhow waa geed wey waa ashnaanin waa geed walow ra'aa hiratan af soomaaliga baabaayade wax dambaba heleysaa geed ku arkaysa ya walow ra'aa hiratan hadduu arko waxaa lamida jigti baa lamida basha jigt eh, wax kasta goysta ma soo saarta xataa waxba kama tariso cara carada maadada ku jirta yani carada ilaahi subxaana watacaala wuxuu geliyey maado khaas ayuu geliyey subxana watacaala ah, baraka khaasuu geliyey walidalika nabigeena alayh salaam qof nabar ku dhacay ama nabar gaaray ama xanuunsan markuu u imaado muxuu samayn jiray bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina liyushfaa bihi sakiimuna budhiji sala allah alay wasalam intuu carabkiisa uu biyaha geliyo canuufta geliyo farta iyo canuufta carradaasa u taabsin jiri markaasaa qofkii meesha xanuunaysaba ku taaban jira sidoo ducadan akrinaya ah, a bismi illaah turbata ardina biriiqati bacdina liyushfaa bihi sakiimuna kaanaga jira lagu daaweeyo halkaas daawada kasoo boodaysaa walow ra'aa hiratan qofku hadduu arko bisad yaanyuur magacyo badan bay leedahay a ah, hira iyo yaanyuur iyo yaro iyo bisad iyo mukulaal taakulu cunaysa najaasata najaas cunays u arkay bakti bay cunaysaa iyo najaas uma markaasi sharibad waxay cabtay adoo siduu fiirinaya min maamin biyo duuna qolatayni laba qolad ka yar khamsata ardaalkii mxuu ahaa khamsumiata rodlin ciraaqigaha ilaa boqol iyo sagaashan iyo ko laba boqol laba boqol iyo toban kiilo garaam intaba waa lagu sheegay biyo ka yar duuna qolatayn iyo haddana afka gelisi meesha haddaa arkaysa iyadoo bakti afka gelinaysa oo nijaas afka ku yaa biyo yaroo qolateen ka yar biyaha qolateen ka yarahna ka yarna nijaasta kudhicideeda la nijaasoobi wain lam yatagayar awsaafuhaa yaynan bedeliminba midabkii iyo urkiisa iyo bedeliminbe duuna qolateen qabla an taqiima canhu intayna ka fogaanin sidaas u markay qashinka ama baktiga cunaysay biyahan yar markay gelinaysana waa arkayay maxaa la samaynayaa najisatu way nijaasamaysaa ah, najaasatu way nijaasamaysaa ana nuskhadayda intaas ima qoreyse hala saxdo najasatu nijaasayn ya idinku ini qoray sooma oka ama kitaabka la ka so qortay laakiin ninka fuskadeeda haya yaa haya hadda fuskadeeda faidul ilahi lmalik yaa haya kuma qorin sooma najaasatu oka a ah, ku saxo qabla an taqiiba intayna ka maqnaanin biyo qolateen ka yar afka gelis khalaas nijaas wey wain kaabad haddayse tagto zamana zaman bay tagtay zamankaasoo yumkinu ay suuragal tahay wuluuquhaa inay afka soo gelisay fii maan biyo qolatayn laba qolad gaaraya biyo qolatayn gaaraya inay soo geliso meelaha webiga iyo boraha iyo soo gashay muddo la dhihi kara way gaadhay bay haddaanay tiri baad ku arkaysa lakin muddo waxay kaa maqneed ay suuragal tahay inay qolatayn afgeliso inta markay kaa maqneed baa iyado ordi waata uma sharibat intana ima qora kitabka kuma qorna ayadana uma sharibat markaasay cabtay min alqaliili biyihii yaraa ee duunoqolateenkaabay afka gelisay lam tunajishu ma najaasanayso lam tunajishu ma najaasanayso ah, so mart laba xaalo weeyaan lama najaasanayso biyo qolateen eh, ka yar haddii ay muddada ay kaa mareed maad arkeyni laakin waa iska suuragal waa caruurta oo kale ilmaha yaga carruurtaa soo ma arki iska kaadinaya iska saxaroon iska mantagaya haddaada markaa nijaas ku arkeen ku hubin ma dhihi kartid nijaas buu qabi jira waa caruur oo ma weysaystaan oo duqyada waswaaska qabo o kale ah, ilmaha inuu soo ag istaaga diidayo goormu weysaystay goormu wsijeystay goormu wa ku haya alaslu dahaara umaama binti abilcaas buu nabiga tunka saartay aleyhi salaatu wasalaam oo salaada ku tukanayeyba ku rukuuc ku sujuud daji qaad marka asalku waa dahaaro naam wixii hadduu marka inuu nijaasada un ku dheganaan ma ahe inuu lasoo dahiriya waa dhici karta qabsanaysaa meesha marka khalad bu aniga kayga aad foolxum weliba wuxuu wain qaaba zamana yumkin wuluqa fi maain qolatayni kuyana min duuni qolatayni waxaasuu geliyey wax jirana maaha ah. marka wa in haabad hadday maalaata zamanan waad nusqooyinka dabacooyinka ceebta waa dabcadda wey dabcadaha iska leh iyo dadka ka tijaareysanaya ka baxshareysanaya wain qaabad zamanan yumkinu ay suuragal wuluuqaha inay gelis fii maain biyo biyahaasoo qolateen qolateen dhan uma kadib bay sharibad cabtay min alqaliili biyihii qolateenka ka yaraa ee qaliilka wax alla biyaha markii qaliil lagu magacaabayo fi mafhuumi sharci waxaa weeye maa duul qolateen qaliil wey lm tunajisu ma najaasaynayso lam tunajishu ma najaasaynayso w dukaanu najaasati najaasada qiiqeeduna najisu najaas wey saxaro meeshana hadab la geliyey qiiqaas sidii meesha kasoo kacaysay bay lamid ayuu najaas wey dukaanu najaasati najaasada qiiqeedu najisu najaas wey wayucfaa waxaase la cafiyaa can yasiirikiisa yar wax yar oo la gubay oo san kaaga mara taa waa laska cafinaya wax yaroo qaliila wey lannahu mima tacum bihi lbalwa wey waxaan la iska ilaalin karin fain masaxa hadduusa masaxo kahiirahu dukaanka kiisa badnaabuu masaxay can tanuuri muu ka nasaxay ka masaxay tanuur waa god god god mxuu ahaa godkii muufaha iyo baalka hadda waaweyn la yiraahdo baflowa lagu sameeyo wey ama rotigii lagu samayn jiray tanuur fain masaxa kahiiruhu kiisi badnaa hadduu masaxo hadda waxyaala la kor saaraa umaleyna god male waagur god baa intii la qodo oo hoos loo qodo kor haddana loo soo qodo yaa la malaasi jira markaasa waxaa lagu malaasaya sirjiin iyo digo digafuri iyo saaradi xoolaha yaa saa lagu masix lagu malaasi markaas saa lagu malaasaya markaasaa deena meel yaroo rooti lagu dhajiya waa la samayn dabkii marka marka la shido meeshii digafuridii iyo qashinkiibu iyuu dabkii soo gaari qiiqaa marka kacaya see la yeeli marka marka marka ay shaqada bilaabayaan baa qiiq isaga meeluhu gaaray ayay mare angegin saa ugu tirayaan saa lagu tiri ilaa qiiq ka dhamaanayo markaasay deen ku samaysan jireen maro qoyan haddii loo isticmaalo ka warran oo meesha iyadaheed ee nadiifta aheed qiiqa isaga ahaa ee gaaray aad maro qoyan saa usii marayso nijaasadii aad kusii dhejisay wixii aad kusaartana waa sii nijaasobi alka guduu ka nijaasobi agga baatinka oo ku dhegan saasuu soo wada intaasu kusoo wadaa wuxuu yiri dukhanu najaasa najisun wayucfa can yasiiri fain masaxa hadduu masaxo kathiirow kii qiiqii faraha badnaa can tanuurin buu ka masaxay godkii muufaha bikhirqatin karin buu ku masaxay karintaasoo yaabisatin angegan kan buu meeshii nuurta yusaa u mariyey fazaala waa zuula qiiqii dahura daahir buu noqon ah, mare angegan ba saa isagana waa angegnaa maradana waa angegneed aw amase bikhirqatin karin buu ku masaxay radbatin qoyan qiiqi oo iska warwareegaayo meel iskaga dhadhagan buntu mara qoyan qaatay iyo wuu kusi falaa ma daahir noqonayo meeshii waaba sii nijaasaysayba fain khubisa see la yeeli marka haduu kibista la dhaco meeshi marada qoyan la mariyey fain khubisa haddii kibis la mariyo caleyhi korkiisa ku qibso meesha ayadeed uu kibisti ku dhadhajiyo fadaahiruhu kibista daahirkeeda kore daahirun daahir wey wa asfalu lrakiifi canjeerada ama jabaata ama rootiga asfalkiisa xagga xigana ee meesha marada mariyeyna najisu nijaas bay noqon hadha waxay noqon inu fullaaxsado un dhinaca kale ka cuno dhan iska tuuro saasay noqonaysaa wayakfii waxaa ku filan fii bawli sabiyi carruurtii baa hadda la gaaray marka carruurtii kaadidooda wayakfii waxaa ku filan fii bawli sabiyi carruurta kaadidooda sabigii wiilkaa loola jeeda hadda sabiyatun iyo sabi bay kala yihin wiilkii yaraawe aladi laakiin quyuud intaasoo xarig baa lagu xidhay aladii waa wiilka kow horta lam yakul aan cunin khayro laban waxaan caana ku ahayn caanaha cunitaan baa la dhahay lena cabidda iyo cunidda iyo iyo sharaabka iyo dacaamkaba labadaba waa la iska dhigi karaa mararka qaar yaa kale ila cunta u yahay waman lam yudcamhu fa inahu mini waa qur-aanka ah. biyihii lam yakul aan cunin khayro labani caano waxaan ka ahayn aan isticmaalin wey caanaha hooyadii waxaan ahayn uu nugay male arashu yaa ku filan yakfidaas faacilke wayakfi rashu fii bowni sabiyi aladii lam yakun hayra laban waxaa ku filan arashu in lagu firdhiyo maa lagu firdhiyo maca qalabatiilmaa biyo masaa lagu shubaya biyahan waa laga badin caleh korkiisa maca algalaba wax yaroo taxliil taxliilla ma ahee biyo intaad qaada meeshii kaadidii yaa shab kusinaysa kushubaysa u shubaysa laakiin waxba inaad reefaaqdo ama maaratay aad xafuujiso ooma baahna sida kaadida injaasta kale walaa yushtaradu sayalaanuhu biyihii inay qulqulaan oy daataan shardi maaha lakin waa inaad meeshii maca algalaba biyo ku shubto inaysan daataan oy baxaan shardi maaha waa goorma laakiin shardiga koowaad hal buu kuu sheegay musanifka muxuu ku yidhi mawlis aladi lam yakul hayra labani shardiga labaad muxuu yahay duuna xawleyn ah, laba sanana waa inuu ka yar yahay oo sanatain una dhaafin marka wey marka kaadidiisa ay tahay mukhafafa oo nijaasa saddex baa loo qeybiyaa almuqallada wاlmutawasita m wlmukhafaf madda hadda laba kaa sheeg kelbigii iyo doofaarkii waa muqaladad kii mukhafafadii mutawasitayn waa soo socdaa wamaa siwaa dalika ka bilaaban soo socotaa ilmaha marka kaadis kolka ma wiil waa inuu yahay ko waa in laba sano uunan ka weyneyn laba waa in waxaan ahayn caano una isticmaalin isticmaalka waxaa loo wadaya waxuu ku deeqtoomayo o ku kaaftoomayo o isticmaalayo oo qada eh, ka dhigan loo jeedaa waa inuun caano waxaanin ahayn lakiin haddii uu cunto kala cuno oo wax kale daro iyaduna waa ka baxaysa meesha laakiin waxaan cunto ahaan loogu kaaftoomin lakiin daawo iyo faakih ahaan iyo loo siiya carruurta jirta malab baa la mariyey waaba xanuunsan yahay oo kaneecadii iyo jirada gaaris yaa sharoob buu cabay sharoob baa la siiyey waxaas marka macabid baa ladhihi mise cuntaa la dhihi m kuma jirtaas kasoo qaad male waxba laga soo qaadi maayo kaanu lam yakul hayra labani baa laga soo qaadi walaa yushtaradu lama shardiyo sayalaanuhu wa bowlu sabiyati gabadhi kaadeedi wakada alkhunhaa labeebkii khunhaa waa midka labada labadi wax bu waleeh raggii iyo ti haweenkiiba waleeh marka almushkil wa hayr mushkil buu uqaybsamaya meeshu hadhow raac markuu weynaado maa la sugi meeshuu raaco isbedelkii codkiisa iyo xaalaadaha iyo malaamixda ka soo baxayso ragga haweenka midku raaco dharka uu xidhaa la fiirin wakada alkhunhaa kii labeebka kalkabiirati oo kale wey islaanta weyneed oo kale weeyaan oo iyo wakalkabiiri qofkii weynaa rag oo kale oo kaadooda waxay noqonaysaa mutawasita waa la dhaqaya cayntina waa la zuulinaya saas wey marka waxyaalaha ilahi subxaana watacala ku kala saaray kamid yihin wiilasha iyo gabdhaha xikmadana allah naga og maxaa gabdhaha iyo wiilasha lagu kala qaaday ilah baa naga og lakin fuqahada waxbay sheeg maxaa kamid a sheekh sheegab ya sheeg yaa sheegi kara ay adi sheeg haye wiilkan wuxuu ku qaangaaraa daahir oo mania gabadhan ahayd oo jas haye waa qowl waa la sheegay haye ku darso haye ya asalka laga abuuray haye yaa midkana waxuu ahaa min diinin oo daahira midkana min eh, dilc mxuu ahaa dalacin dalac nawaji dalci dalcu nacam waa faadhi wey dhiiggi socday haye allah aclam haye taana waa la dhaha waa min baabi atashiil wataysiir wiilkii waa la qaadi qola walba xumbaari lakin gabadhi inta badan aad looguma degdego haye wagayriha min alaqwaal wagayriha min alaqwaal waxaa kamid a wagayri haadaas kaadida gabadhu way ka culus tahay kaadida wiilkii wagayri haadaas kamid ta ay fuqahada sheegaan kaado culus oo midab kada way sheegayaan baynamaa wiilka kaadidiisu ay kaadi khafiifa ay tahay xagga raayaxada iyo suudha iyo kula daran yihin weliba halkaasna ayana wa waa sheegeen wallahu aclam xaqiiqada ilahay baa naga og laakiin sharcigeenni baa sidaas xadiidkii umu qays sheekheyn bukhari muslim ay soo saareen nabiga alay slam bay wiil u keentay waa ku kaadiyey markaas dabd markaasuu nabiga biyo ku shubay kor kaga shubay iyo xadiid oo qowlkiisa ah nabiga sala allahu alay wasalam yuqsalu min bowli ljaariya wayurashu eh, yuqsalu min bowli bowlja wayurashu min bowl algulaam algulaam a ah, wayurashu min bowli ghulaam waa la rushanaya wiilka wamaa siwaa dalika siwaa dalika maxay u noqon min anajasati almuqallada wاlmkhafafa laba soo maray lena eygii iyo doofaarkii waa soo maray ilmihii yaraa kaadihiisa soo maray mukhafafa mutawasidadii mutawasiadaas laba qaybsamaysa alxukmiya walcayniya usii kala qaybsami alxukmiya walcayniya usii qaybsamaysa wamaa siwaa dalika wixii intaa kasoo haro min anajaasaati nijaasooyinka kale ay lam yakun lahu caynun hadduunan cayn lahayn la arkaayo wax muuqdo oo nijaasooo muuqata aynan jirin kaadi baa kugu firadhay meel shay ay kaaga dhacdona ma arti ma waxba kama muuqdo waxba kama muuqdo kafaa waxaa ku filan jaryulmaai in biyihii un lagu socodsiiye caleyh korkiisa saa un biyo loogu shubo wain kaana lahu caynun hadday cayn muuqata leedahay oo daatadii iyo cayntii ama suudhii ama ay waxun muuqdaanna wajaba waxaa waajiba isaalatu dacmin dhadhankii in la zuuriyo wa in casura walow casur haba cuslaadee dhadhanka asaga lama cafinayo nijaasadan ayadaa saddexdii sifay lahaan kartaa dhadhan way lahaan kartaa raayaxa iyo suudhan way lahaan kartaa muxuu ahaayey eh, midab la arkayana way yeelan kartaa waxaa u adag saddexdaas dhacmiga u adag dhadhanka meel dhadhan uu joogo inti kale waa wada joogaan majaasada ayadaa meel meelna ma jirto kolba dhadhankeeda aduu joogo nacam izaalatu dacmi wain casur haba cuslaade ko walawnin baa iyadana la zuurini wayajibu waxaa waajibayaa izaalata lawnin midabkii iyo wariixin urkii in la zuuriyo a goorma in sahulaha hadday sahlanaadaan soo maarti kuwan ayagu isku day hadday kuu sahlanaadaan go hadday kuu sahlanaan waayaan inta tabarta aad dadaasho oo dhadhankii aad zuuriso macaf wey waxay muuqda arta de looda markay doog intay cunto xilli barwaaqaa la joogo saxaradeeda maba go-ayso mo ya meelada ay taabatay bay goy iskaga dheganaan ku dheganaan rib ayb wa in casuuraa isaalat marka labadaas ayaguna hadday adkaanin zuuli raayaxadii iyo iyo midabkii laanna labadoodaba hadday wada joogaan ayadana waxay tusaysaa atharu najaasa weli inay baaqi tahay fa in casura hadduuse cuslaado isaalaturiixi urka zuulintiisibaa cuslaaday waxdow keligiis ah, labadiiba kale waa dhadankina waa zuulisay midabkina waa zuulisay laakiin urki baa yaa gu-ila waxdow keligiis aw illowni midabkii baa gu-ila oo iskaga yaalla meeshi waxdow keligiis haye lam yadur baqaa'uhu intaasaa iyadana waa ku qoro ninkii faydul ilah wato intaasaa ka maqane soo saa maaha soo saa nima qoro lam yadur baqaa'uhu a ah, mid kamida oo ama lawnkiia isaga dhadhan lama ogolo laakiin lawnkii midabkii iyo riixdii hadduu mid kamida baaqi waxba ma dhibaayo lam yadir baqaa ma dhibaayo wain ijtamacaa haddayse kulmaan ka waran maxaa kulmay allawn wariix urkii iyiyo madabkii daraa way dhibayaan way dhibayaan labadaas wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaai biyihii in la arooriyo oo lagu shubo cala lmaxali maxalu nijaasihi meeshii nijaasaneed maradii nijaasaneed ama shaygii nijaasistaha korka biyaha lagaga keenaya biyihi waa biyo yar haddii biyo yar yihiin oo qolateen ka yar inaad nijaasin intaad qaado dhex geliso weelkii ma ahee korka kaga shub korka kaa shubeysa marka wuruudulmaayi calal cala najaasa iyo wuquucu najaasati cala almaa farqiga udhexeya fiiri farqi baa udhexeeya wuquucu najaasati cala almaai maxaa ka dhalanaya najaasadii baa waxay ku dhacday calaamada cala almaa biyihii daahirkaa maaa ka dha maxaa ka dhalan tafsiil dheh fiihi tafsiil dheh waa la kala saari maxaa lagu kala saari qolatayn iyo duuna qolatayn dheh soo maasha ha qolatayn iyo duuna qolatayn haddii qolatayn ay yihiin idaa balaqa almaau qolatayni lam yaxmul lam yaxmil ilkhabr a ilaa idaa tagayara dhacma ulowna riixo mooyane oo isbedelo mooyane waxaa kusoo hareetay qolatayn ka yaryihiin cala duul waa nijaasoobin khilaafan lilmalikiya khilaafan lilmalikiya ayib waxaa ku yimid marka wuruudu almaai cala najaasa biyii baad haysataa maradii nijaasteed baad baaf ku ridatay ama beeshin markaasaad kor kaga shubaysaa ku dhaqaysaa taas ka waran taas way daahirin Ah, biyo yar baaba kugu filaan nijaastii ba ka takhalusi oo dahirinayo ah, markaad dad ku shubto kushubto nijaastii aad zuuliso nijaastii markaad zuulisay kadib ood maradii ka bixisay biyaha soo haray hadday biyo aan ziyaado badan wadan ay noqdaan tagayur iyo doorsoonna ay ku jirin maxalkiina uu daahir noqdo biyaha daahir hayr mudahir ay noqonba daahir hayr mudahir bay noqon maa lghasaala xukm maa lghasaala waynu imaan doonaa waxbuu inoo ishaari doon raximah llah musanifka nacam wayushtaradu waxaa la shardiyaa wuruudulmaa biyihi in lagu shubo cala maxal korka lagaga keeno walaa yashtaridu lcasru shardi maaha casri iyo jajabin iyo xafuujin iyo shardi maaha iyo moroojin wayundabu waxaa la suneeyaase bacda tahaaratihi markii meeshii nijaasadii maradii ku taalayo maxalkii la dahira kadib waxaa sunna ah thaaniyatan qasru thaaniya mar labaad inaad ku dhaqdo haddana wa mid saddexaad haddana ad ka dhigto yani dalaban lwitri markaad aad dhaqdo waxaa fiican mar labaad iyo mar saddexaad haddana inaad raaciso ood witr gaarsiiso wayakfi waaaska sunnataa waajib maha wayakfi waxaa ku filan fii ardin dhul nujisa la nijaaseeyo ama lagu kaadiye ama lagu saxaaro la nijaaseeye nijaase aan markaasi muuqanin day muuqato waa in wixii caynta la suuliye marka kadib la dhahiro nujisa la nijaaseeyey maxaa lagu nijaaseeya saa kuu sheegaya bidaa'ibin wax dareeraya dhaaib wax maayic iyo dhaa'ib iyo mid wax dareeraya oo kaadi oo kale ah ayaa ardadii nijaaseysay yakfi waxaa ku filan fii ardin dhul ama caro nujisa la nijaaseeyey bidaa'ibin lagu nijaaseeyey almukaaharatu baa ku filan in laga badiyo un biyo waa kudhihi jire wahriqu caleyhi dalwan min ma subuu aleyhi dalwan min ma naam biyo badan baa lagu shubayaa walaa yushtaradu lama shardiyo nuduubuhu nuduubulmaayi biyihii inay tagaan oo ay laqsadaan oo ay guraan shardi maaha biyihii aad ku shubtay inay dhulka horay u galaan shardi maaha dad biyo ah, macalaqalaba kolka ka shubto dhibaato ma isku dhimaato walow dahaba atharu najaasati lardi low dahaba arladiidu nijaasowday adoon biyaba la imaaninba wax kala wax eh, kala zuuliyey low dahaba hadduu tago aharu nijaasati alardi ardada nijaasadii ku dhacday atharteedii muuqatay yaa zuulayba bishamsi bisababi shamsin qorax baa ku dhacday kulul markaasay deena baabisay qalafisay <coughs> oo markaasay zuushay aw binaarin ama dab dab baa zuulisay aw riixin ama dabeel dabeelaa ku kacay oo wixii waa baabay lam tadhur ma daahir noqonaysa xataa tugsala ilaa lala dhaqo nijaastii waa kaamin meesha ku jirta weli nijaasada kama bixin marka waa in la dhaqaa xataa tugsal wa kulu maayicin shay kasta oo maayaca ah oo dareero ah hayrilmaayo aan biyo ahayn waa maayac laakiin biyo maaha mithaaluhu ka khalin sida khalkii oo kale khamradii kale mirowday baa khalad dhahay labarin caano oo kale ya wa casiiraadka kale waxyaalihii wa casalin wax allaala wixii maayac ah oo aan biyo ahayn idaa tanajasa hadduu nijaasoobo laa yumkinu ma suuroobayo tadhiru in la dahiriyo biyo nijaa e, caano nijaasoobe ma dahiri kartaa malab nijaasoobeyna lama dahiri karo subag nijaasoobeyna lama dahiri karo khalaas waa u dhamaatay qaar culimada kamid a waxay leeyihiin subaga waa la dahiri karaa subagu weel buu ku jiray waa nijaasoobay weel weyn baad ku shubi biyo ka badan baad kusii daynaysaa waad ku xurbini markaasaa dee markaad ku xurbiso xoogo loo erkaadiye subagii baa kor usoo kici wixii kale ee biyahan hoos bay mari hoos baad weelka ka duleelini biyihii keliyaha sirriqdhihi oo daadan markay daadaan subagii kuusoo hadhaad ka oodeysa ka xidhaysa subagii baa markaad dheerbay Ah, qaar baa fuqaada sidaa ku leh ah, oo wixii tamayiz waxaa suuroobi kara in la dhahiro la nadiifiyo wuxuu ku yidhi musanifka raximah ullah halkan wa kullu maayicin biyo kasta oo qoyan cafwan wax kasta oo qoyan oo dareero ah hayrilmaayi biyo iyagu hadday nijaasoobaan xal baa loo hayaa biyo nijaasooba xalka loo mayt biyo kale um. baa lagu dari un duuna qolotayn nijaasa ku dhacday biyo kale noo soo aruuri dariska baad ka aruursani biyo kaa nijaasoobay waad buuxsan ah, in kaana jaamidan maayac angadan wey subag fadhiyo burcada waxayba fadhiya yaa najaas ku dhacday alqa najaasata najaasadii buu iska xooraya qofka wamaa alqa najaas najaasada naftirkeeda buu tuuri wamaa xawlaha gaararkeeda intii ku fadhidayna waa la xooraya xadiidkii eh, maaratay eh, eh, faarada jirka kii ku jira wixii wax jaamid u ahaa oo angegan wixii ku dhacaya najaasaha dee meelaha kale iyo cuntadii iyo subagii iyo angegnaa maa maxaa gaaran waxba ma gaaran inta ayadiba waa tuuraysaa gaararkeedii intay taabatayna waa la xooraysaa Ah, wakulu sabnakun wey marka waa la cunaya wamaa xawlaha gaararkeedii wamaa gasala bihi najaasa wamaa ay ladii biyihi asala ya ah. baqi daahir waa tasi waa waa si iftiimin waay waa lasii cadeeyey walbaaqi daahir inta kale daahir wey hmm. somaalina waan kusheg mari wamaa xawlaha wamaa gasala bihi najaasa wamaa ay ladii biyihi gasala bihi najaasa uu najaasa ku dhaqay nijaasa dhaqaysay biyaad ku dhaqday korkaad kaga shubaysay in tagayara hadday bedelmaan biyihii aw zaada biyihii ziyaado wasnuhu baa ziyaaday ah, biyihii wasankiisii baa ziyaaday culees iyo ziyaado aad ku aragtay wasankiisii waa koradheen fa najisu nijaas weeyaan wa ilaa haddaysa tagayur jirin wasan wasankana uu ziyaadin intii yareedee uun weel ku hadhay maradii markii qoyaankeeda ku hadhay marka ka xafuujisay ama wixii yaa marata wasakhaga ka soo raacay mooyaan wax kale ay ziyaada aysan jirin eh, tagayur iyo isbedel una ku dhicin falaa eh, falaa jusma najaasoobayo ah, biyaha noocaasa marka waxay noqon baaun daahir hayru dahuur waa mustacmal oo lama eh, wax kale looma isticmaali karo mustacmal wey lakin daahir wey anau ah, kol haddaad biyahanba aad maradii ku dahirisay maradiiba hadday daahir yihiin ay kasoo baxeen ayaguna daahir weeyaan ah, shardi laakiin waa in tagayur uusan jirin isbedel u jirin muxuu ahaa ziyaado iyo wasn una ku jirin fa in balaqaa haddayse gaaraan biyihi ad wax ku dhaqaysi qolateena laba qolo ay gaareen laba ashuurna waa weyn oo khilaalu hajar ah ilaa shan boqol oo rodol wailaa fain balaqa qolateen haday gaaraan wailaa falaa fain balaqa qolatayn bu yiri ya mudahirun lo hoos baxday tan somaarti qaarkood khaladku aad buu kitaabkan ugu badan yahay fain balaqa qolatayni famudahirun wey yani biyihii wax lagu dhaqay najaasadii lagu koryeelay waa biyo badan oo qolataynba gaaraya daahirun mudahir bay markaa noqonayaan daahirun mudahir waa daahir waxna way dahirayaan naam fain balaqa qolatayni balaqalba qolatayni ama ka badanba famudahirun yani heyrkiibu dahiraya intuu daahir yahay ayuu heyrkiina dahiri wey manaha kol hadduuna tagayur isaga jirina shardi wailaa faxukmuhu xukmu lmaxali tan dambe ugaisdonanay lakin waa soo martay tan ayadaa soo martay wailaa hadday sidaa ahaynse oo biyihi qolateed ma gaarin biyihii qolateed ma gaarin see la yeeli waa kaa soo martay in lam yatagayar oo lam yazid wasnahu fala waa kaa soo martay wailaa hadduu qolataynaysa gaarsiisneen biyihi wax lagu dhaqay fa xukmuhu xukunkiisa biyahaasi xukmu xukmulmaxali maxalkii la dahiray la dhaqay xukunkiisay qaadan u bacda alqasli bihi markii biyaha lagu dhaqay oo nijaasadii laga dhaqay kadib xukunkii ay meesha ay qaadatay yay biyuhu qaadanayaan awase in kaana qad xukima bidahaarati biyihii wixii lagu dahiraaye waalkii ama maaratay maradii la dahiraya haddii xukmu dahaara ay qaadatay fa daahirun biyihim waa daahir wa ilaa haddaynan wixii lagu dhaqaayay baan weli daahir noqonin fa najisu biyihina najaas wey intan waa iska tikraar waa takraar waxaa intan hadda uu ku faahfaahiyey ay ku hoos jirtay wailaa falaa wailaa falaa wailaa falaadii buu ku furfuray lanna wuxuu ku yidhi in taqayara aw zaada wasnuhu fanajis buu ku yidhi waa nijaas wa ilaa haddii dhacinse falaa markaas wuxuu ku yidhi faxukmuhu xukmulmaxali biyahan iyaga ah qolatay way ka yar yihiin wixii lagu dhaqaayey iyo weelkii lagu dhaqaayo marada lagu dhaqaayo xukunka ay qaateen haddaad tidhaahdo maradii waa daahir soo daahir ma ahaa dee biyihii kasoo baxay biyahaas daahirka lagu dahirana ayaguna waa daahir hayru mudahir wey lakin leanna waa mustacmale haddii laakiin maxalkiiba uuna daahir noqonin biyihiina dee waba ayuna daahir maaha waxba daahirin waayeen waxba daahirin waayeen wain kana qad xukima bidahaarati fadaahir wailaa fanajisun nijaas wey wallahu aclam wabilahi towfiq sala allahu wasalam ala nabiyina mxamed